alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslem allahuma bacna bima clamtana wclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna siiba waxaynu ku jiray adkaaru nowm adkaartii iyo dikriyadii la akhrisanayay qofku marka uu sii seexanayo sideed digri ayaynu soo marnay iyo aayadood digrigii sagaalaad ayaynu halkan ka guda gelaynaa waxaa odhanayaa allahuma raba asamaawaati sabc wa raba alardi wa raba alcarshi alcadiimi rabbana wa raba kuli shayin faaliq alxabi wاlnawa wamunzil atawraati walinjiili walfurqaan acuudu bika min shari kuli shayin anta aakhidu binaasiyatihi allahuma anta alأwalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta alظaahiru falaysa fowqaka shay wa anta albaطinu falaysa duunaka shay iqdi cana dayna wa agnina min alfaqr sidaas ayuu odhanayaa iyo dikriga ayuu akhrinayaa uu ku seexanayaa dikriga inuu akhrinayo uu ku seexanayo waxaa warinaya imaamu muslim waxaana laga warinayaa saxaabiga abu hureyre la yidhaahdo cabdiraxmaan bnu saqa raximah llah radia allahu canhu ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay oo tilmaamaya nebigu sala allahu calayhi wasalam waxauna fari jiray midkaayo markuu seexanayo inuu dhinaca midigu seexdo kadibna uu yidhaahdo allahuma raba asamaawaati wa raba alardi wa raba alcarshi alcadiim yacnii dikrigaa inuu akhriyo ayuuna fari jiray taas ayuu markaa u tirinayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu fari jiray oo uu markaa sii seexanayaan saxaabadiisu inay sidaa ku seexdaan macnaha dikriguna waxa weeye allaahumma yaa allow rabba asamaawaati samaawaadka iyo cirarka rabbigoodow asabci ee toddobada ah wa rabba alard dhulka rabbigoodow wa rabba alcarshi carshiga rabbigiisa alcadiimi ee weyn macnaha ilaahay abuuray ee isagu samaaooyinkaa ah sidaa isu dul saaray ee se u sarraysiiyey dhulka isagana sidaa u goglay carshigaa weyn ee makhluuqaadkiisa ugu weyn abuuray ee se u sarraysiiyeyow rabbanaa rabbigayo wa rabba kulli shayin warabbi kulli shayin shay kasta rabbigiisow faariqa alxabbi ilaahay firiga kala dilaacinayow wannawaa iyo lafda ilaahay kala dilaacinayow ee marka dhulka la geliyo intuu kala dilaaciyo nabaadka ka soo saarayey markaa xabbi iyo nawo waxaa loo cabirayaa waxyaalaha nabaataadkee baxa wax waa ashaariya dhiro waa wixii lee jiridu isku taago ka asalkiisu inta badan waxa weeye nawo iyo laf ayuu ka biqla ayuu ka baxaa waxna waa zarac aan isagu sare isu taagin ee inta badan ama wax yar kaca ama dhulkaba iskoglaa kaana asalkiisu waxa weeye waafirigaa iyo xabbigaa iyo firigaa dhulka la gelinayo sidaa daraadid weliba nawaa weliba waa laftimireeda waxaanay markaa dee wixii kale iyaguna lamidka ahna waa soo gelayaan markaa waxa weeye rabbanaa rabbigeeya khaaliqayagay kiina abuurayow wa rabba kulli shayin shay kasta rabbigiisii abuurayow faaliqa alxabbi xabbiga iyo firiga ilaahi kala dilaacinayay ee geedka ka soo saaraya zaraca iyo nabaadka ka soo saarayo wanawaa iyo lafda lafdi mireeda marka dhulka la geliyo ilaahay kala dilaacinaya ee geedka ka soo saarayo wa munzila atawraati waalinjiili waalfurqaan ilaahay soo dejiyey kitaabkii tawraad ee nebiyullaahi muuse lagu soo dejiyey injiil oo kitaabkii nebiyullaahi ciise lagu soo dejiyaa wاlfurqaan iyo kitaabka furqaanka ee nabiyullaahi moxamed lagu soo dejiyey wa anzala alfurqaan tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdi liyakuuna lilcaalamiina nadiira markaa furqaan waa ismu min asmaa'i lqur'aan waa magac ka mida magacyaalka qur-aanku uu leeyahay oo macnihiisuna yahay kii kala saarayey xaqa iyo baatilka xalaasha iyo xaaraanta kii kala caddaynayay ilaahay soo dejiyo acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari kulli shayin shay kasta sharkiisa ayaan kaa magangelayaa oo anta adigu aakhidu binaasiyatihi fooddiisa ilaahay oo aada hayso yacnii shay kasta oo ilaahayow adigu aada abuurtay oo adigu aada maamulayso oo adigu aada foodiisa hayso ayaan ilaahayow kaa magangelayaa sharka ilaahayow shar oo dhan baan kaa magangelayaa sharka khalqigoo dhan ayaan kaa magangelayaa waayo foodhayntuna dee waxaa laga wadaa adigu aada maamulayso ee aad markaa maamulkaaga awooddaada milkigaaga iyo saldanadaada ku jira ee aad markaa ku tasarufayso ee aan adiga dhinacnaba kaaga baxaynin dhinacnaba aan kaaga baxsanayn sharkiisa ayaan kaa maangelayaa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min shari kulli shayin wax kasta sharkiisa ayaan kaa maangelaya iyo dhibtiisa iyo xumaantiisa hadday tahay dhib adduunya dhib aakhiraba oo anta adigu akhidu min naasiyatin foodiisa aad hayso macnaha khalqigaaga oo dhan sharkiisa ayaan markaa ilaahay ow kaa maangelayaa oo macnaha u qaybsami maayaan wuxuu ilaahay markaa foodahayo waxaanu haynin uma qaybsamayaane waxa weeyaan shay kasta adiga ayaa maamula adiga ayaa ilaahay ow waxaa doontay ku socodsiinaya adiga ayaan waxaa doonta cid is hortaagaysa cid diidaysa midnaba aanay jirin markaa min shari kulli shayin shaygaysa kasta sharkiisa oo anta adigu akhidu min naasiyati foodiisa aada hayso sharkiisa ayaan kaa maangelaya allaahuma ya allow anta adigu alwalu ilaahayow kii horreeyey ayaa tahay adiga ayaa horreeyey falaysa qablaka shay-un horta adiga waxba ma ahayn macnaha magacyadan mid walba intaa ka dambaysa ayaa fasiraysa allahuma yaalo anta alawal adigu kii awal kaa ah horreeye ayaa tay falaysa qablaka shay-un wax kaa horreeyeyna ma jiro waxaa tay khalqigaba hortii kii jiray ayaa tahay wax ka horreeyey aanu jirin sida uu tilmaamayo xadiidka imaamu lbukhaari warinaya kaana allahu walam yakun shay-un hayru ilaahay ayaa jiray ayadoon wax kale jirin wakaana carshu cala almaa carshigiisa iyo markaa biyahana wax u dhexeeyey ma jirin oo ilaahay baa biyaha marka hore abuuray kadibna carshiga ayuu abuuray wax u dhexeeyeyna ma jirin taas ayuu markaa tilmaamayaa falaysa qablaka shay wa anta adigu alaakhiru ilaahayow ka dambayn ayaa tahay ee dambeeya falaysa bacdaka shay-un dabada waxba ma ahaanin ilaahayow ka baaqi noqonaya khalqigani marka ay wada baaba-aan ayaa tahay aduu ka baaqi noqonaya ee wujuudkiisu iyo jiritaankiisu aanu markaa dhammaansho iyaanu lahayn sidii markaa horrayntaaduba meelay ka soo bilaabantay aanay u jirin ilaahayow adigu ka dambaynaya wax kaa dambaynaya jirin baa wa anta adigu addaahiru ilaahayow ka sarreeye ayaa tahay falaysa fawqaka shayun wax kaa sarreeyaa ma jira min aduhuur wahuwa alculuw fama istataacu an yadharuu an yacluu calayhi macnaha ilaahayow ka sarreeye ayaa tahay carshigiisa ilaahay ka kor noqday ayaa tahay alraxmaanu cala alcarshi sawaa wax kaa sarreeyaana aanu jirin kor noqosho iyo isiwa adiga ku cunaba ilaahayow ka sarreeya ayaa tahay wa anta adigu albaatinu ilaahayow ka dhow ayaa tahay falaysa maaha nin duunaka adiga sokadaa shay-un waxba may ahaanin macnaha ilaahay isaga oo sidaa u sarreeya ayaa haddana ilaahay khalqigiisa uu dhow yahay oo hadday tahay xagga ogaanshaha hadday tahay xagga maamulka hadday tahay xagga ugargaaridda yacnii icaanadii tii caamgayday tii khaaska ahaydba ilaahay markaa wax ka dhowita aanu jirin weeyo wa naxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid wa huwa macakum aynamaa kuntum isagoo ilaahay sarreeya oo khalqigiisa ka soocan oo ka kor noqday ayuu haddana ilaahay cilmigiisa iyo ogaantiisa iyo la jiriddiisa iyo ka warqabiddooda cid uga dhowi aanay jirin wa anta adigu albaatinu ilaahayow ka dhow ayaa tahay falaysa duunaka sokadaa shay-un wax kaa dhowi ma jiro waxa kaloo la yidhi oo ayana lagu fasiray wa anta albaatinu ilaahayow ka qarsoon baa ti almuxtajibu can khalqihi khalqigiisa ka iska xijaabay ee iska qariyey ee adduunyada aanay ku arkaynin ayaa tahay ee yacnii xagga qarsoonida iyo isqarinta wax markaa kaa qarsooni aanu jirin ee axad iyo qofna daatadaada markaas aanu haleelaynin ayadoo maca daalig markaa adilada tusinaysa ee aada u dhigtay markaa tusintaada iyo garashadaaduna mid aada iyo laxadu daahirahoo muuqato ay tahay haddana in isha lagu qabto ilaaha waxaa tay ka iska qariyey ee xagga qarsoodiha ah wax markaa kaga sokeeya aanu jirin ama alcaalimu bilkhafiyaati waxaa kaloo la yidhi waxa qarsoon ilaahayow ka og ayaa tahay ee wax ka qarsoomayaa aanu jirin iqdi ilaahayow naga guud cannaa xagga yaga addayna ilaahayow daynta naga gud xuquuqda oo dhan ilaahayow xuquuqdaad adigu nagu leeyata khalqigu nagu leeyahay ilaahayow naga gud dhammaanteed wixii xuquuqna lagu leeyahay wa agninaa min alfaqri ilaahayow faqrigana naga qaniyeel yeel faqriga iyo dayntu dhibteeday leedahay waataynu horena u soo marnay inuu nebigu in badan ka magangeli jiray dee daynta inuu ka magangeli jiray faqriga inuu markaa ka magangeli jiray oo dhibaatooyin fara badan ayay leeyihiin oo qofka noloshiisa ayay markaa mashquuliyaan deynta iyo faqrigaasi dhibaatooyin badan bay qofka u keenaan marka waxaasoo duca iyo tawasul iyo asmaada ilaahay waxa uu markaa u cuskanayay yacni iqdi cana dayna waqninaa min alfaqri ilaahw faqrigana naga naga qariyeen xadiidkeena iyo ducadan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa o ka qaadanaynaa dikrigeen inuu mashruuc yahay intaan qofku seexanin ka hor waxyaalo badan oo muhiima ayaa ku jira waxaa ku sugan ilaahay awoodiisa uu ilaahay awooday samaawaad iyo dhul abuuridood carshigaa weyn ilaahay inuu abuuray isagu ka maamulaya inuu yahay waxaa kaloo xadiidka inoogu sugan yacnii towraad iyo injiil intaan la taxriifinin ee aan la doorinin iyo qur'aanku waa kutub ilaahay ugu soo dejiyey agdiisa oo uu ku hadlay oo aan makhluuq ahayn weeye ee ilaahay hadalkiisii ah waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inaan alla mooye cid kale oo la magan galaa aanay jirin acuudu bika min shari kulli daabati anta akidu min naasiyata bay ayay ku yimaadeen riwaayadka qaarkood ama min kulli shayin min shari kulli shay anta akidu min naasiyati ama acuudu bika min shari kuli daabati anta akidu min naasiyatiha daabana wixii dhulka guudkiisa socdo oo dhan ayaa la yidhaahdaa cidda la magan gala waa ilaahay awliyana lama magan galo lama cuskado jinna lama magan galo lama cuskado bini aadmina lama magan galo lama cuskado ilaahay ayaa la cuskaday oo la magan garaa waayo ilaahay wax walba isaga ayaa abuuray ilaahay wax walba isaga ayaa maamulaya ilaahayka markaa haddaad cuskato wax ku qabanaya weeye asmaadan afartaahi waxay markaas ayaguna ku wareegayaan ilaahay ixaada zamaniya oo inuu yahay isagu kii horreeyey wax ka horreeya aanu jiri horrayntiisu aanay meel ka soo bilaabmin kii dambeynaya ee wax ka dambaynaya aanu jirin baaqinimadii ay ku dhammaanaysa aanay jirin sarrayn ilaahay khalqigiisa oo dhan uu ka sarreeyo oo wax ka sarreeya aanay jirin iyo u dhowaan ilaahay uu cilmigiisa iyo ogaandiisa iyo ka warqabiddiisa khalqigiisa ugu dhow yahay oo cid uga dhowi aanay jirin asmaadanna aynu hore u soo marray almuqadimu walmuakhiru saynu markaa inaan yacni ay mutaqaabil isu yihiin oo ay mutalaasim isu yihiin alwalu iyo alaakhiru baa israaceen aldaahiru iyo albaatinu ayaad markaa israacinaysaayo mid qura gaarkeeda u qaadan maysa asmaadii markaa mutaqaabilka isu ahayd weeye waxaa kale odhanaya alxamdu lilaahi aladii aطcamanaa wasaqaana wakafaana waaawaana fakam min man laa kaafiya lahu walaa mu'wiya saas ayuu odhanayaa sidaa inuu odhanayo waxaa warinaya imaamu muslim waxaana laga warinayaa saxaabiga jaliilka anas ibnu maalik khaadimu rasuuli lahi salى اllahu alayhi wasalam shaqaale rasuulka ahaa iyo kii u khidmaynayay ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay xadiidka imaamu muslim anas wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi filaashkiisa markuu u dumo ee uu tago alxamdu lilahi aladii acamana wa saqaana wa kafaana wa aawaana fakam minman laa kaafiya lahu walaa mu'wiya ayuu odhanayay oo macnaheedu yahay alxamdu lilaah mahad ilaahay ayay u sugnaatay mahadoo dhan ilaahay isaga ayaa mutay fi dunyaa wa fi laakhira isaga ayaa ilaahay mahad mutay muxuu mahaddaa ku muteen ugu mahadnaqaynaa aladii aطcamanaa wasaqaanaa ilaahana quudiyey ilaahana waraabiyey ee waxaan quudanayno iyo waxaan cabbayno ilaahana siiyey ee isagu nagu galladaysay wa kafaanaa ee na kaafiyey yacnii shurarkii iyo dhibaatooyinkii naga kaafiyey fadligiisa iyo deeqdiisa wax naga siiyey mu'diyaadka iyo dhibaatooyinka sharkooda naga kaafiye ama yacni ujeedooyinka iyagii noo gaabiyey xaajooyinka iyaga baahiyaha iyagii ilaaha noo guday ayaa mahadleen wa aawaanaa ilaaha ma'wi iyo meel aan u hoyo noonu galno ilaaha noo yeele nagu arsaaqay ee aan naga yeelin sida xayawaanaadka duurjoogta ah ee meelaha markaa dee habeel kugu dhaco mid geed fuula iyo markaa mid god kugu soo gala iyo mid geed isag taaga yacnii aan ma'wo gaara aan lahayn aan u yeelin ee ilaah annagu meel aanu gallo oo aanu isku asurno oo aanu dhaxanta ka gallo oo aanu kulaylka ka gallo ilaaha noo yeelay fa kan badana miman mid laa kaafiya lahu cid kaafida aanay u sugnaanin walaa muwiya iyo cid hoyse oo ma'wi iyo hoysiisa aan u sugnaanin badana horta alkaafi walmu'wi waa ilaahay ilaahay baa kaafiya ilaahay ayaa ma'wi iyo hoy bixiyo oo siiya marka waxa badan oo qofku isagu ugu mahadnaqayaa waxa mahadle ilaaha annaga na quudiyey na waraabiyey na kaafiyey ma'wi noo yeelay iyo meelaanu gallo badanaa in badan oo khalqiga ka mida ah oo ilaahay aanu kaafininoo dadka ashraa waxii shar le sharkooda aanu ka kaafin ayagiiyo sharkooda isu daayey badanaa inta aanu ma'wo iyo hoy u yeelinee dhulkaa iska wareegaysanaya badanaa ciddii markaas ilaahay uu siiyey maawi iyo hoy uu siiyey inay ilaahay ugu mahadnaqdo cidduu ilaahay markaa arsaaq siiyu quudiyey uu waraabiyey ayaa markaas muhiima in badan markaa ciddii ilaahay ugu mahadnaqaysa ee ilaahay ku xidhan ayaa markaas ilaahay uu kaafinaya oo markaa wixii sharla sharkiisa ka kaafinaya oo ilaahay ma'wi iyo meelay galaan ilaahay u yeelayaa walaa mu'wiya cid u naxariista diyo cid u dhimriso toonaan lahayn aan waddan iyo dal toona lahayn iyo meelay galaan na waa la yidhi xadiidka iyo ducadan waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay loogu shukriyo nicmooyinka iyo wuxuu ku siiyey oo mar walba aada xasuusnaato nicmooyinka ilaahay ku siiyey oo aada qowl ugu mahadnaqdood xusto oo aada ficil ugu mahadnaqdo oo waxaa nimca ilaahay ku siiyey daacada iyo wanaag aad u adeegsato taasina waxa weeye wixii aad haysatana ilaahay baa kuugu ilaalinaya wixii kaa maqanna ilaahay baa kugu siinaya midda kale waxaynu ka qaadnay xadiidka qofka muslimka ahi cidda ka sarraysa ma eego laakiin cidda ka hoosaysa ayuu eegaa nabigeenuna sala allahu alay w xadiidka saxiixa ah wuxu uhi unduruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fowqakum fahuwa ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum xagga adduunyada waxay eegtaan dadka idinka hooseeya ha eegina dadka idinka sarreeya marka waxaad haysata ciddaan haysanin aada eegto ayaad ilaahay u mahadnaqaysa una se ilaahay ow nimcaada siisay haddaad aduu guri iska haysato haddaad masaariibdaadii iska haysato haddaad caafimaad qabto haddaad laxaad lixdaadii laxaadaad qabto waxa weeye waxaad eegaysaa mid intaasi ay ka dhiman yihiin wax ka mid ahi dabeedna waxaad odhanaysaa alxamdu waad maadnaqaysa ilahay waxbuu siiyeyb ayaad odhanaysaa laakiin haddaad adduunyada ka kaa sarreeyo eegto yani waxaad odhanaysaa aniga ilahay waxba ima isina muxuu kaaya iigalama dhigi waayo xaajigaa lacagta badan le kaa diyaarada raacaya kaa guryaha badan le kaa gawaanida noocaasa wata muxuu ilaahay waxaasoo kale ii siin waaye maxaa ka imanaya markaa inaad qof raalli noqdo aada noqon weydo inaad qof mar walba murugo iyo tirayo ku sugan inaad noqoto qof ilaahay hayso oo maamulkiisii uu kownkan ku maamulay ee midba wax ku siiyey mid ku haystaad noqonaysaa xasad baa ka imanaya il ka imanaysa waxa biradaasoo dhan ayay ayay wadataa marka wuxuu ilaahay kusiiyey inaad ku qaracdo cidda aan haysanna adeegto ilaahayna aada ugu mahadnaqdo ayaa lagaa doonaya kifaayadanna hadda laa kaafiya walaa muwiya waxaa looga jeedaa kifaayo hanuunin islaamnimada iyo kifaayo hanuunin ilaahay mahadnaqa wuxuu siiyey ugu mahadnaq kuwaan ilaa cidkaaba ilaahay aanu kifaayadaa siinin oo aanu islaamnimada ku hanuunin yacni waxay sameeyeen darteed qaar aanu mahadnaqa ku hanuunin ayaa ka mida marka waxyaalaha ugu muhiimsan ee ilaahay inaad ugu mahadnaqdo waxaa ka mida ee intaa badan aynaan ugu mahadnaqin guryaha ilaahay ina siiyey had iyo goorale waa laga yaaba markaynu cunta alxamdulilah inaynu markaynu cabayna alxamdulilah markaynu maryaa gashay laakiin guryaha ilaahay inoo yeelay wallahu jacala lakum min buyuutikum sakana yani meel lagu nasto oo kulaylki iyo qabowgii iyo bahalihii waxaa uradaadi aad ku qarsato wey waxaana in loogu mahadnaqay ilaahay mudan ayay ka mid tahay waxaa kaloo odhanayaa allaahuma caalima algaybi washahaadati faatira asamaawaati waalardi raba kuli shayin wamaliika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta acuudu bika min shari nafsi ومن شر الشيطان الشhيطان وشhirكي ونqترب على نفسهi سوءا أو أجurh إلى مسلم ayuu odhanaya inuu sidaa odhanayo waxaa warinaya أبو dاود waana xadيiث صaحيiحaho hore ayaynu soo marnay أبو dاud iyo تirmidi iyo imo kale warinaysa sheekh البانina xadiidka waa taصيixinaya hore ayaanaynu usoo marnay oo أdكاaru الصباح والمasاء ayaynu ku soo marnay waanaynu sheegnay adkaaru noomna inuu sheekhu inoogu soo celin doono waxaana ay ahayd siduu ku yimi sida abu hurayra warinayo abuubakr asidiiq radia allaahu canhu ayaa nabiga ku yidhi ya rasuula allah murnii bikelimaatin aquuluhunna idaa asbaxtu wa idaa amsaytu rasuul allah waxaad i fartaa kelmado aan idhaahdo markaan waaberiiso iyo markaan galabaysaba markaasaa nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu ku yidhi qul allahuma faatir الsamaawaati wاlأrd caalima اlgaybi wالshahaada raba kuli shayin wamaliika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta acuudu bika min shari nafsi wa shari shayطaani wa shirki wuxuu yidhi qulhaa ida asbaxta waxaad tidhaahdaa markaad waaberiisato waidaa amsayta markaad galabaysato waidaa akhadta madjicaka iyo meel jiibsigaaga halkii aad jiibsanaysay marka aad qaadatee tagto ayadana dheh xadiidkaa hore ayaynu usoo fasirnay fawaa'id iyo wixii ku jirayna hore ayaynu u soo sheegnay haddaynu dul marnana waxa weeye allaahumma ya allaahu caalim algaybi washahaada waxa maqan iyo waxa jooga allaha ogow ilaahay wax maqan iyo wax jooga ma kala leh laakiin innaga ayaa ashyaadu waxna waa wax naga maqanaynaan arkaynin waxna waa waxaynu arkayno inoo muuqda marka caalim alghaybi waxa naga maqan ee aanaan arkaynin naga qarsoon ilaaha ogow wa waxa muuqdeen arkayna ilaaha isagu ogow faatira asamaawaati waalardi samaawaad iyo dhul abuurkooda allihii bilaabayo isagoon meeluu ka eegtay iyo meeluu ka soo dheegtay toona jirin isagu bilaabayo rabba kulli shayin shay kasta rabbigiisii isagu abuurayo wa meligahum boqorkiis iyo maaligiis iyo kii lahayo ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa anta adiga mooyaane dikriga nebigu sala allahu alay sl inoo jideeyey waa towxiidka waa keliyeelka mar kasta oo aada yacni dikriga towxiidka iyo ilaahay keliyeelkiisaasaa la socdaa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari nafsii nafdayda sharkeeda ayaan kaa magangelayaa wa min shari shaydaani shaydaanka sharkiisa ayaan kaa magangelayaa wa shirkihi iyo shirkigiisa ayaan kaa magangelaya wuxuu igu yeedhayo ee ilaahayow inaan kuu shariig yeeloon kula wadaajiyo ah ayaan ka magangelaya wa shariikihiina waataynu soo tilmaannay oo looga jeedo xabaaishiisa iyo masaa'idiisa iyo dabinadiisa iyo shabaagtiisa uu ku ugaadhsado ayaan ilaahay ou kaa magan wa min shari nafsi nafdayda sharkeeda ayaan kaa magangelayaa oo dee waxa uu nebigu sala allahu alay slm inoo sheegay in wax liyaaliyo wixii markaa nafdu ay jeclayd naarta lagu dayray wax alla wixii markaa nafdu ay nabcaysanaysayna jannadii lagu dayray markaa nabdi waxaa waxun ee nabdu ay jeclaysanayso ee mahaaligdaah ee naarta gelinayay jeceshahay wixii khayrana waa neceb tahay markaa nabdayda sharkeeda ayaan ilaahay ow kaa magan gelaya wa min shari shaydaani wa shirkii baan kaa magangelaya wa an inaan kasbado calaa nafsi su-an nabdayda inaan xumaan u soo jiido inaan dembi u soo jiido inaan wax cuquubo markaa iyo cadaab ilaahay geliyaan u soo jiido ayaan ka magangelaya aw ajurahu ilaa muslim ama qof muslima inaan u soo jiido waxun ayaan ilaahayow kaa magangelaya sidaas ayuu odhanaya waxaa kaloo inu yihi sheekhu yaqra wuxuu akhrinayaa aliflaamiim tanziila sajda suuraddaa suuratu sajda la yidhaahdo ee suuratu laxsaab ka sarraysa taa ayuu akhrin wa tabaaraka aladii biyadihi اlmulk iyo suuradda suuratulmilki la yidhaahdo ayuu iyadana akhrinayaa inuu labadaas suuradood akhrinayo imaamu tirmidi ayaa warinaya imaamu nasaa-i baa isaguna kitaabkiisa camalulyowm waleyla ku warinaya sheekh almaanina xadiidka waa uu tasxiixiye waxaana laga warinayaa saxaabiga jaabir bnu cabdilaahi ayaa laga warinayaa waxa uu yidhi kaana nabiyu laa yanaamu xataa yaqra bitanziili sajda wabitbaarak nabigu salى اllahu عalayه wasalam wuxuu ahaa midaan seexanin ilaa wakriya tanziila sajda iyo suuraة tabaarak lafdiga nasaa-i wuxuu ahaa ee jaabirse laga warinaya kaana nabiyu laa yanaamu kula leylati habeen kasta ma seexan jiri xataa yaqraأ aliflaamim tanziila sajda watabaaraka aladii biyadihi اlmulku waa akrin jiray waxaynu markaa ka qaadanaynaa xadiidkan iyo suuradahan inay sunno tahay suuratu sajda iyo suuratu tabaaruq hurdada ka hor inuu akhriyo iyo aayaadkii kale aynu soo marnay weliba labadan aayadood akhrintoodu qofka muslimkaa waxay qalbigiisa gelinayaan caqiidada towxiidka ayay gelinayaanoo yacnii in badanoo adilo markaa arrintaa tusinaysa ayay labada suuradoodba ay ka hadlayaan weliba suuratulmilki nebigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka tirmidi uu tilmaamayo abaraani mucjamulkabiirka bayhaqiina markaa dalaa-il nubuwa uu ku soo saarayo sheekh albaanina uu tasixinayo hiya almaanica hiya almunjiya tunjihi min cadaab alqabr waa maanicada nabadgelisada cadaabulqabriga ayay ka badbaadisaa buuli waxaa kaluu tilmaamaya xadiid imaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo imaamu axmed xasanu likayrihi ina sanadkiisa lagu tilmaamay inuu nebigu yihi suurad qur-aan ka midoo ah soddon aayadoodii nin ayay u ergeysay ilaa ilaahay uu dembi dhaafay wa hiya suuratu tabaaraka aladii biyadihi lmulku marka labada suuradoodna ciddii ilaahay karsiiya waa inay akhrisataa deriska qeybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam